بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم waa darsiga alfiyadaan ku jirnay markaa casharkii hore asaxu kutub alxadiid saddexda beydoo ugu dambaysa ayay xoogaa ardada codsadeen inba lagu celiyo maadaama saxiixaan kusoo dhex jirnay weli saxiixii baan wadanaa saxiixa marka wuxuu leeyahay tafriicaad badan buu lahaa oo marka hore waa ku yidhi aqsaamu اlxadiiثi eh, ilaa صaxiixin وaضaciifin waxasan xasan iyo daciif weli ma anaan gaarin صaxiixii ayaan ka soo hadlaynay tacriifkii iyo inaan la dhihin sanadkaasa adduunka ugu asaxsan eh, haddana waxaan soo gaarnay asaxu kutub اlxadiid kutubtee ugu asaxsan kutubaha yaa sugu hor sanifay marka kutub sax inuu bukhaari alifay wa awalu man sannafa fi saxiixi muxamedun wey waa maxamed albukhaari wax saxiixa ku sanifay bukhaariga ugu horreeyey ma garan waa casharka waa soo akhlaaq waa ku celis waay wakhusa bitarjiixi waxaa lagu khasiyay kutubaha kaloo saxiixa in laga rajaxo bimaa fiihi muslim uu ku jiro markaasuu yidhi wa muslimu bacdu waa ka dambeey laakiin waa culummada jumhuurta badankeedu dadaa tacliiq ka taabay oo yidhi ma ogolin in bukhaari la hormariyo laakiin qowlkooda aad ma xoog badnoo wa bacdu ahlilharbi wa bacdu alharbi ay bacdu ahlilharbi waa dadka andalusii jiri jiray iyo wixii afrikadaas hadda maqaaribada meelahaas wixii u badnaa ayaa maqar la dhihi jiraa dekadaas waqooyiga hadda u dhow sbain iyo sida morocco iyo jazaa'ir iyo tunisiya iyo ma garan iyo dhulka andalusa maqrib laysku dhihi jira waagii hore macabi caliy naysaaburi fadlaluu waxay fadlileen daa macnaa saxi muslimkay fadlileen low nafax hadduu anfacaayo macnaha haddii macnaha uu qowlkooda raajix noqon karo laakiin ma anfacayo way sida raajixa marka bukhaariga a ah xoog badan muslim baa qolo yidhi waa xoog badan yahay laakiin qoladaas warkooda waa daciif marka su-aal kalea markaasaa la keenay ee waayahay meesha waxaa ku jirta saxiix dhan muslim bukhaari muu ku idil mase qaaraa ka maqan wixii axaadiidu saxiixa wuxuu yidhi ma camimin six walam yacummaahu ma aysan camimin oo saxiixoo dhan ma soo wada koobino lama dhahayo xadiis saxiixa oo muslim iyo bukhaari ka ah, maqan ayaa jir lama laakiin culammada qaarkooda waxay leeyihiin wax yaraa ka maqane saxiix badankiisba ku qoran yahay raggaasna waxaa ka mida ah ibnulakram nin la yidhaahdo nin ibnulakram la yidhaahdo ayaa ka mida ah. ma garan nacam oo ninka ibnuakramna abu cabdullaahi maxamed binu yacquub binu yuusuf ashaybaan ayaa la yidhaahdaa waana xaakim sheekhiisii saddex boqol iyo afartan iyo afarta ayuu dhintay marka wuxuu yidhi walaakina qalla maa walaakin cinda bn alakram u gooy cinda alakram agtiisa qalla maa qad faatahumaa waxa ka fakaday ayaa yaroo minhu min asaxiixa kamida maxamed ibnu akram wuxuu leeyahay waa sheekhu alxaakimi axaadiisa saxiixa wax yar ayaa maanta ma arkaysaa ka fokaday laakiin taas waa lagu diido warudda arrintaas waa lagu radiyey waxaa la yidhi saxiixoo dhan ma wax badaanana ka maqano haddii sunanka oo kale la baaro iyo muslim imaam axmed iyo kutubo axaadiidta laga qoray axaadiid badan oo waxaa la helaa muslim iyo bukhaari ku qoran ku qornayn oo saxaa la helay marka waa la celiyey warkiisa haddana imaam nawowiya hadalkii hadal uu yidhiyo laakiin qaala yaxya albaru yaxyigii baariga ahaa waa nawowi oo baarimaysan waxa cilmiga iyo zuhdiga iyo amru bilmacruuf inaha calmuunka ayuu baari ku noqday laakiin qaala yaxya albaru wuxuu yidhi lam yafuti lkhamsata shanta kama tegin shanta kutuboo waaweyn ila nasru wax yaroo saxiixa maana gaaraan axaadiid alaxkaamka wixii ku saabsan shanta muxuu ku daray labadii saxiixna wuxuu adleefiyey sunan abi daa-uud iyo sunan tarmadi iyo sunan nisaa-i iyo labadii saxni shantaas axaadiista axkaamta ku saabsan oo saxiixah ah oo ka maqan waa yartooda isagiina waa la naqdiye wafiihi maa fiihi waxaa ku suganaa yidha hadalkaa lafteedu ilaa ku suganoo yaxyo looma sallimin hadalkaas ee waa lagu ictiraaday oo maxaa lagu ictiraado lagu bushiyey liqowli jucfi bukhaariga ah wuxuu yidhi axfadu minhu min asaxiix waxaan ka xafisanay cushra alfi alfi hal malyan cushurkan waa boqol kun soo maaha maalod mala waxaan idhi waa laba boqoloo kun marka waa qalabin waa boqol kun maalod waa qalabin casharkii hore waxaan idhi cushra alfi hal malyan cushurkeeda waa laba boqoloo kun qalad waa waa boqol ilaa malyanku waa toban boqoloo kun marka waa boqol kunan xafidsanoo ee waayahay kitaabkiisa bukhaarigana axaadiidta khaaliska saddex kunaa lagu sheegaa xaafidkun abakiyartoo dhaha laba kun iyo lix boqol iyo wax yaraa lagu sheega laba kun iyo lix boqol iyo laba weliba xaafid ibn xajar ku sheegay qaarna saddex kuna ku sheega lacala inay ku yaabaan ku daraan axaadiidta oo maaragtay oo siiqatuljasbi uu ku leeyay mucallaqaadka laakiin saxiixa marka newowi waxaa la yidhi hadday wax boqol kunoo xafidsanaa saxiixiisana saddex boqol iyo waxaasaa ku taalla muslimna wax badan kama badno waa afar kun isagana bukhaarina hadduu ugu bato waa saddex kun ama waa laba kun iyo lix boqol iyo wax yar sida xaafidka uu sheegay marka saxiix wax badanaa ka muuqda ka maqanay wa fii maa fiihi liqowl jucfa uu yidhi axfadu minhu min asaxiixi cushra alfi alf hal malyan cusurkeedaan xabisan waa boqolka ilaa alf alf waa malyan malyankii waa toban boqol oo kun cusurkeedu waa boqol kun marka maaldoed waa qalab dibou isugu noqday ciraaqi wuxuu yidhi wacalahu araada takraar ay bitikraar ayaa looga jeeda axaadiidta ilaa hal kooxasto xadiidkaba soddon duruq afartan konton boqol inuu ku yimaadaa dhici karto hadhow kunkii xadiiثa wuxuu gaarayaa marka boqolaal xadiidka boqolaal xadiiثu noqonaa macnaa marka duruqday asaaniid mar can dariiqi maaligoo ka warina can ibni cumar haddana saalim can ibni cumaroo ka warina hadba duruqu uga imaana saasuna uga jeedaa dhico kartaa oo macnaha oo qowlkii nawowiga can macnaha uu soo dhowaayo markaasu wuxuu yidhi iyo wa mawquufin bitikraar la axaadiidoo la soo celceliy oo mawquufin inay boqolka u gaartaa dhici karto kiibau soo xoojiyo wuxuu dhahay inay tikraar iyo waxaa looga jeeda wa fi lbukhaariyi arbacatu aalaafinaaba ku taalaba axaadiidta bukhaari ku taal waa arbacatu aalaaf laakiin waa ka yar tahay ma garata oo waxay gaaraysaa dha xaqiidku axaadiidta usuulka laba kun lix boqol iyo laba meelaasu gaara wاlmukararu fowqa halaaثin ulufan almukararka haddii lagu daro mukararkoodana waa saddex saddex iyo afar isku dar saddex kun iyo afar kun isku dar iyo xoogaa waa toddoba maaragtay kun iyo xoogaabay noqonayso maaligu annagii soo taxaqijino waxaan dhahay macal mukararka markii lagu daro meexay gaartay oon isku wada darnay yaa meeqaan dhahna toddoba kun saddex boqol iyo sagaashan toddoba saasaan dhahnay muslimna waa anagii nidhi xadiida khaaliska waa afar kun mukararkana haddii lagu dana waa itnaa cashar alf marka macnaha saasa ugu jeeda wax kalamaan ku jira aya waa ka soconaynaa marka casharkeenna aan qaadanayna casharkeenna cusub aan qaadanayna maanta wuxuu ka bilaabanayaa asaxiixu azaa'id cala asaxiixayn saxiiska ma garat oo zaa'idkaa cala saxiixayn xageen ka qaadanaya waa ogaanay macnaha in axaadiisii saxiixa ahayd aysan muslim iyo bukhaari soo koodin oo axaadiis saxiix ay ka maqan tahay xageen ka jarinayna xaggeen u doonanayna waa halkaasu marka baabkan ku saabsan yahay wakud ziyaadata saxiixi id tunas sixatuhu ow min musanafin yuqas بجمعه نحو بن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكما وحير الشيخ رحمه الله عراقي wahud waxaad qaadataa buu yidhi ziyaadata saxiix saxiixii oo kororsiinada ahaa ee ka maqnaa seexeynka ka maqnaa ee ka zaa'idka ahaa qaado seen ku helaya id tunasu marka la caddeeyo sixatuhu sixadiisa markii laga caddeeyo oo nin imaamahoo weyn oo sida abu daawuud iyo magarad tirmidi iyo bayhaqi iyo daaruqudni iyo yaxya ibnu saciid alqataan bukhaari laftiisa fii khaariji saxiixi axaadiid oo waxaa jira saxiixiisa aan ku oolino uu saxiix yeelo sida tirmadi uu leeyahay xadiidkaas waxaan weydiiyey maxaa su-aal albukhaari marka wuu saxiixiyey ow min musanafin kitaab la alifay ka qaado oo yukhaasu lagu gaar yeelay ay bisaxiixi lagu gaar yeelay kutuba waxaa jira aan bukhaari muslim ahaynoo oo xadiidka saxiixa lagu gaar yeelay oo min musanafin ka qaado yukhasu lagu khaas yeela bijamcihi bijamci saxiixi saxiixka in lagu jamciyo naxwi ibnu xibbaan azaki sida saxiix ibnu xibbaan ninka la yidhahdo azaki oo ninka daahirka ahay nin hiqaah ah sida uu yidhi maanta ma arkaysaa eh, maaragtay imaam eh, alkhadiib markii oo maanta ma arkaysaa oo taskiyeynayo marka waa hiqat kaana hiqatan habtan faadilan fahman oga nin hiqaa oo faadila oo wax fahamsan buu ahaaday iyo wabnu khusayma kabnu khusayma iyo wakalmusadraki saxiix ibnu khusayma waa isagu wakalmusadraki calaa saxiixayni kitaabka maaragtay axaadiistii saxiixaynku ay ka tageen la haleeshiiyey oo wuxuu leeyahay xaakim muslim iyo bukhaari axaadiis badanay ka tageen axaadiintaas axaadiistaas ayaan qoraya oon haleeshiinaya laakiin midkaa oo musadraka calaa tasaahul maca tasaahulin lala qabo axaadiid saxiixa iyo maarata ku tasaahulayo axaadiis aan saxiix ahayn oo bal xasan ka hooseedoo daciifa ama mawduucaho lidas ayaa ku qoran wa qaala qaaladaasay u noqonee waxaan dhahnay markuu asay istilaaxi waa asagay ka soo sheego yidhi markuu ka soo sheekeynayo muxuu yidhi ya faxayثu jaaءa alficlu aw اdamiiru liwaaxidi waman lahu mastuuru ka qaala adlaqtu lafda shayki maa urudu ila min asilaax mufham marka qaaladan haddii ula jeedaa faacilkeeda waa ibnu salaax wey wa qaala wuxuu dhaha ibnu salaax man farada bihi wixii ou xaakim la kali noqdo bitasxiixi ay bihi ay bitasxiixi fadaaka xasanun waaye maa lam yurad haddii aan la radinin oo bicillatin aan lagu radinin xadiidkii ou yidhahdo xaakim waa saxiix uu yidhaahdo culummadii kale iswaafaqeen xasan kama hoos dhacayo u leeyahy waa weliba haddii aan cid kale isa ku radinoo cillo oo daciifisa aan lagu keenin saasuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu salaax ciraaqiyaa ka daba qaatuu yidhi walxaqu sida runtaana waxa weeye an yuxkam in la xukmiyo bimaa yaliiqu waxa u cunanma walbusi ninka busin ayudaani ilxaakima xaakima u dhowaadaa hadhow laqbaha waa ku celinaynaa baabkan wuxuu ku saabsan yahay asaxiu zaa'id cala saxiixayn markaan soo khulaaseyno maadaama aan soo ogaanay axaadiista saxiixa ah inaan muslim iyo bukhaari aysa koobin ee axaadiid kaloo saxiixa ay jirto su-aalaha meesha timidoo waxaa la yidhi axaadiistaas kaloo saxiixa xaggeen ka raadsanaa intaan u doonanaa arrintaasoo ibnu salaax uu ka hadlay kitaabkiisa culuumulxadiid ciraaqina uu nadminaya marka wuxuu yidhi haddaad rabtid xadiis saxiixa oo saxeyn ka maqan waxaa ku heli kartaa inaad ogaato nin imaamo ah oo lagu kalsoon yahay axaadiida yaqaanoo ku yidhaahda xadiid khaariji saxiixaynuu ku yaalla xadiidkaasi waa saxiix ama kitaab ha ku yidhaahdo ama ha laga wariyo oo ardadiisa ha ka wariso dad aan kutub lahaynoo laakiin haddana laga wariyaa jira sayax ibnu saciidin alqataan iyo culmo badan ama dad kutub leh laakiin kutubkooda khaarijkood wax ku saxiixiyaa jira sida bukhaari iyo kale culummada lagu kalsoon yahay hadday dhan xadiidkaas waa saxiix waad qaadanaysaa haddii hadda cillo kale oo ka hor timaado oon lagu caaradino mucaaradaasana aysan ka xoog badan isaga tiisa waxaa koo laga qaadan karaa uu yidhi kitaab nin musannifa oo muxadida uu yidhi sida muslim iyo bukhaari aniga axaadiidta saxiixa ayaan gooni u kulminaya xadiis daciifa ah, aniga ma qaadanayo ragga hawshaa u qumay waxaa ugu horeeya ninka la yidhahdo ibnu khusayma imaamul a'imma maaragta ninka la yidhaahdo magaciisana maxamed binu isxaaq assulami maxamed isxaaq ibnu khusayma assulami annisaabuuri waa faqiih shaaficiya waana ragga aad xadiidka u yaqaano ibnu xibbaan sheekiisii waa wuxuu xadiidka wax ka yaqaana ma arkan oo ka xifdi badan oo riwaayaadka iskhilaafkooda iyo siyaadaadkooda wax kastaba dushuu ka xafisan yahay waxaad mooddaa sunnadii oo dhan inay indhihiisa hor taalo oo loo xugu taalaadoo saysan uga qarsoonayn imaamul a'ima la yihahda waa nin caqiido fiicanoo eh, kitaabka maara kitaabu tawxiid ibnu khuseyma ninka loo sifaadka iyo waxaasoo dhan ka hadlo maaragtay mutakalimiinta iyo caqaa'idda foosha xunaa eh, muctasilada iyo waxaas ninka radiyowa iyo wax allow cilmulkalaam oo madhabka ashaacirada ha ahaado ma garan ashcarina waaba isu dhowaayeenoo dhimashadooda saddex boqol iyo xoogaagii wada dhinteenba marka uun waxaasoo dhan uu radinayo marka ilaa ashaaciradu waxaan cilmulkalaam unbay ka soo qaateenoo muctasiladii unbay xoogaa qayb ka mida ay ka tageen waxna baa ku harhareen laakiin ashcari asagoo marka dambe isaga baxay madhabka ahlusunna qaatay laakiin ashaaciradu marxaladiisii dhexe oo sunnadana uuna si fiican sifaadka u qaadan muctasilo uu ka soo dhaaxay ku hareen ayaga imaamkii ma soo raacin meel dhexay ku hareen ayaga marka imaam ashcari ashaaciradu waa kala duwan yihin ashaaciro martaba dhexay istaageenoo beyno beyno imaam ashcari laakiin markii dambe madhab axmed binu xambal iyo ahlulxadiid uu qaatay waxaanoo dhan waa isaga tegay marka sifaadkan culuwiga ay ta'wiilinayaan iyo raxmada iyo waxaas ay ta'wiilinayaan asaga isaga tegay marka yaa madhabka alxadiidu qaata markii dambe igaan uga laabto iyo kitaab kaloo alfiraq la yidhaahdo madhabka alxadiidka marka sogole aniga kan aan ku qanacsana hmm. iyo ibnu xibbaan ibnu xibbaan asagana eh, waa nin asagana muxadid oo weyn waa ardadii ibnu khusayma maxamed ibnu xibbaan albusti a ah la yidhaha shaafici waa xaafid faqiih marka nin aad u aqoon badanuu ahaa isaguna kitaabkiisa markaa alanwaac wataqaasiima la yidhaahdo qaab falsafaha u dhigay laakiin markii dambe waa la habeeyo kitaab alixsaan calaa tartiib naasic ibnu oo hadda ilaa dhowr labaatan mujallad meelahaas ku dhow ayaa hadda lagu habeeyo socayb arna uudi ay ka shaqeeyaan waa kitaab aad maarag kitaabka asagu kolley daciif waa ku jira laakiin markii loo nisaa wax yar baa la dhahay kitaab dhowr kuna waaye haddana daciifkiis afar boqol iyo wax saas meelahaasoo noqdaa la yidhaahda waxaa ku xiga xaakim xaakim aba cabdullaahi nisaabuuri waa shiikha bayhaqi waxuu dhintay afar boqol iyo shanta ayuu dhintay asagoo hawlow isu xil saaro wuxuu yihi muslim iyo bukhaari axaadiis badanoo saxay ka tagay aniga waxaan samaynayaa wixii ay ka tageen oo calaa shardigooda ahaaday wixii kaloo six soo aruurinay marka waxaa leh kitaabkii markuu alifay ilaa qofku markuu wax alifaya qamish waay wax waa soo aruurinay isagoo kala shaandhaynaayo ilaa kitaabka khumuska mida markuu kala shaandheeyey ayuu ka dhintay marka kitaabkii marka intuu shaandheeyey axaadiisa daciifka oo mawduucaadka ku yartaa intii kale marka axaadiis daciifaada ama mawduucaada ayaa ka buuxa marka marka xoogaa tasaahul ay ku xukumeen tasaahulna maahane kitaabka isagoon taxriirin oon kala hufin ayaa geeridii ku tujiyey isagoo kala hufin saa darteed isaga tasxiixiisa maba lagu kalsoonaa karaa leey ee waa in axaadiidiisa maaragtay la fiiriyo ninka la ibnu salaax isagu waxuu qabaa zamankan dambe axaadiisa lama saxiixi karo culummadii hore in loo taqliidsado bis oo casru ijtihaad waa dhammaaday ayuu isagu qabay lama saxiixi karo saa darteed wuxuu yidhi xadiidkii isagu oo maanta ma arkaysa uu la kali noqdo culummo kale taxsiinkiisa ama tasxiixiisa isku waafaqin xasanaan isaga qaadaynaa ilaa cillo looga radiyo isagoo leh dadkii waa ka cajiseen inay wax tasiixiyaan وفعلا ficlan in xadiidkana ka aqoo ogaa lama arko kaana biimkaani an yusaxi ow yudacif nin waxuu ahaa maaragtay cabqari jiddan ah saxiix muslim wax yar oo ka sharxo laga helay waxa meeshaa cilmi uu ku dhigay haddaabaa yaabi laha haddoo waxaa laidhi oo dhammayn lahaa soo culimmadu waa ku agacti kaafi lahay ninkaa iyo maaragtay faham ka buuxa wax la qiyaasi kara walidaalika kitaabka nawi saxmed qaybta hor dhan waxa quruxda iyo jamaalka u yeelaya kitaabkaasu in badan ayuu ka soo raray sababto kitaabka eh, siyaanad saxi muslim a hal wax yaroo mujalad yaraa ka dabcaysan mar waa han jira aad u cajaa'ib badan macaan badan isagoo axaadiis suu tawfiiqina isagu uga hadla cajaa'ib marka laakiin mabda'aasuu iska qaatay inaan wax la tasxiixi karin hadhow waa noo imaan doontahay laakiin waxaa ku khilaafay imaamu nawowi iyo culimmadii kale waxaa leeyihi qofkii ahal u ah waa tasxiixi karaa waana daciifi karaa hadduu qofkii uu maaragtay ahal u noqdo oo macarifadiisa ay xoog yeelo sidaa darteed xaakim waa laga shaqaynaya sanadkiisaa la fiirinaya mutaabacaadkiisa wixiisaa la fiirinaya wixi uu astaahilo ayaa lagu xukumaya sida ciraaqi waa sida nawowi ibnu kahiir iyo ibnu jamaaca iyo ciraaqi saasay wada qabaan ee culimmada dambe ka dambeeyey oo waa maxay in xadiidka saxiixiisa daciifkiisa ninkii qawi u leh inuu saxiix lacag walidaalika nawowi waa saxiin jira waan daciifi jiray bacdi ibnu xajar maaragtay suudi sakhaawi haddana zamankan axmed shaakir iyo albani qofka haddii uu axaadiid asaaniidda yaqaano oo mutaabacaadka iyo xadiiska duruucdiisa uu yaqaano oo xadiidka dhinac walba uu ka yimaado duruqdiisii iyo mutaabacaadkiisii iyo ama u ogaado xadiidkii inuu maaragtay xoog leeyahay sanadkan keligiis ama mutaabacaad iyo shawaahid xoogeynaysa inuu jirto inuu markaa saxiixi karto u kusax noqonayo hadduu ogaado sanadkan inuu daciif yahay ama mawduuc yahay wax mutaabacaad iyo shawaahid iyo midna uusa lahayn kadaabiin ama ducafaa ama majaahil iska daba oro wax ayidaayo mutaabicaad oo raacay shawaahidda aysan jirinna oo maraajicdii islaamka uu soo wada maro oo ka soo quusto markaa wuxuu istaahilo ayuu ku xukumay marka macnaha saas weeye xadiiska guud ahaan saxiixii aan saxeen ku yaalin waxaa ka doono karta hadduu nin musanifa uu caddeeyo ma garato sida xaafidaba xaafid ibn xajar iyo maaragtay albani iyo axmed shaakir iyo ama musanaf loo gooni yeela hadda axaadiidta imaam hadi sheekh albani saxiixuljaamici sagiir saxiix daawuud waa la ictimaadi karaa wixii hadda war ku yimaadaan lagu tacliiqay wax yaray noqon kara waa nin lagu kalsoon yaha loo aamino xadiidka jabanka lama dhihi karo waa macsuum ba xadiid daciifa ah, laguma heli karo laakiin haddii lagu heloo la mutaabaceyana waa wax yaroo fara ku taasna hadda waa u imaan doonaahe in wax qofka lagu qabsado saxiixeynkii ayaan ka nabadgelayn muslim bukhaari marka qofka haddii aqlaadiisa kow iyo laba ay noqdaan waxaa weeye qofkii qaladkiisa la tiriy waa qof weyn waay ma garan marka mawduucaasoo ka hadlo waa fahamteena ilataa marka matniga aan ku celino marka wakhud qaado ziyaadata saxiixi ziyaadadii saxiixa ahayd oo ka baxsan cala saxiixayni qaado intee ka hele id tunasu markii la caddeeyo sixatuu sixadiisa oo min imaamin muctamadin imaam muctamada aada ka qaaday ama zamankii hore ha ama zamankanba ha ahaado ow min musanafin ama kitaab la alifay oo yukhasu lagu gaar yeelay bijamcihi bijamci saxiixi lagu gaar yeelay kutubtaa waxaa ka mid ah naxnu ibnu xibbaan zaki saxiix ibnu xibbaana ka mid ah. kolley wax yaryaroo daciifa ah waa ku jiraan sababtoo ah isaga shardigiisaa khafiif aho qofka xoogaa iska majhuululxaalka iyo mastuurka iyo haddaan qofka jarxi aan lagu samayn isaga waa iska tawfiiqinay iyo wabnu khuseyme ibnu khuseyma isagu marka xadiid waa ka aqoon badan yahay laftiis waxyaala daciif waa laga helaa laakiin waa binisba qaliil laakiin kitaabkiisa badanaa waaba maqan yahay ilaa cibaadaadkaa laga haaya qaybihii kaleo dhan ba hadda waa lala-yahay nacam iyo wakalmustadraki kitaabkii maaragtay la haleeshiyey lagu maaragtay calaa saxiixayn wixii saxiixaynka la haleeshiiyey saasuu ka wada axaadiis calaa shardi bukhaari wa muslim ah ama calaa shardi albukhaari ama calaa shardi muslim ah ama saxiix calaa shardi hayrihimaa ah oo saxiixa aan soo bixinah oo dhan laakiin xoogaa waa ka banjarto calaa tasaahul tasaahulaa ku dhacayo axaadiid badan oon saxiix ahayn oo daciifa ama mowduuc ayaa ka buuxa taasna waxaa u keentaa la yidhaahdaa tasaalu keliya maahana kitaabka isagoon shaandheem oo dhintay saasuu xaafid ibn xajar yidhaahdaa wa qaala markaa wuxuu yidhi hadalkan dambe oo tacliiqa wuxuu ku saabsan yahay kitaabka xaakim musirkan ku saabsan yahay qaaladaana faacilkii waxaa weeye waa ibnu salaax ilan ciraaqi kitaabka ibnu salaax oo culuumulxadiid oo nadminay qofkii soo gada karano soo gata waa ficnaanled waa kitaab aad u macaano usluubkiisa uu salis yahay aad iyo aad u macaano kutubahan culumulxadiidka marka dambe la alif asagaa asal war ama taqriibka nawowi ama maaragtay kan alfiyada ciraaqiga ama kutuba oo dhan ba isagaa asal ulah iyo alfiyada suudiya lafteeda asalkiisa iyadoo waa ma garta xaafidkaa isagu qaab cusub oo sidii muxaadaro camal u alifay laakiin kolley isagana waxa weeye asaaska weyn waa kitaabka ibnu salaax laakiin weygii iyo qaabkii maaragtay u alifnaayeen ayuu bedelo qaab asaga dhanba musalaxa loo fahmi karo cajiib oo ilaahay waafaqi iyu alif wa qaala wuxuu yidhi man farada bihi wuxuu la kali noqdo xaakim fadaaka xasanun waaye w asagoo la kali noqdo macnaa cid kaloo waa waa saxiix ku waafaqda haddaysan jirin waa xasanu martabaas lagama hoos marinayo waa goorna maa lam yurad bicilatin cillo qaati xadi aan lagu radino culamo kale da ka timaado isa dhihini waxaan ou xasanka oo ka aamusay ma garat oo isagu keliga uu saxiix yeelo uu maaragtay uu ku bixiyey kitaabkan cillaa ku jirta cillo daciifinaysa oo ama waxa weeye inqidaaca ku jira qidaac daahira ama tadliisa ku jira ama maaragtay raawi oo majhuulaha ku jira waxbaa adiga lagu soo saaray lagu daciifiyo marka marka waxaa la yidhi hadalkaas ibnu salaax looguma daynin waa lagu haystaa la yidhi oo xaakim in wixii uu ka aamusa la yidhaahdo oo keligii uu kitaabkiisa ku qoro ounan waa saxiid in la yidhaahdo xasan unbaan ugu darajo hoosaynaynaa warkaasu laguma daynino waxaa la yidhi xaakim tasaahulaa ka buuxa lamana ictimaadi karo waxay u baahantay axaadiistiisa in la eg eego kolley waxaana ka mid aha la yidhi qaar muslim iyo bukhaari ay wariyeenba horta waa ku jiraanba oo u malaynaynin inay muslim bukhaari ay wariyeen qaar calaa shardi bukhaari wa muslimna waa ku jiraan oo calaa shardi axadihima laakiin waa yari xoogaa kaloo saxiixana waa ku jiraan xasanna waa ka buuxa daciif iyo mawduucana taftay joogaan oo daciifka waxaa naxw rubac camal waa gaarayan waxyaalaha daciifka iyo mawduucaadka marka la isku daro waa buuxa marka shaandhayn buu u baahan yahay dahabi baa ka shaqeeyey labadoodana owhaan bay leeyihin macnaa dahabina maaragtay qaladaada uu leeyahay adiga un waxaa la rabaa xaakima xadiidkan mar haddii la yidhaahdo waa in la baaroo markaa sanadkiisa wuxuu astaahira lagu xukumo nacam wa qaala wuxuu dhahay ibnu salax man farada bihi wuxuu la kali noqdo oo tasxiixiisa fadaaka xasan waaye maa lam yurad haddaan la celin bicillatin ciraaqi baa ka daba qaato iyo culummadii kale waxay dhaheen walxaqu an yuxkam in lagu markaa an yuxkam bimaa aa dhahaya si uuna wasnigu u jabin laakiin hadda an yuxkama ayaa leeyahy sababtoo ah mudaaric an oo mansuuba ay gasho an yuxkama in la xukmo bimaa yaliiqu wixii u cunanmo munaasab ah walbusiyu ninka busi la yidhaahdo waa ibnu xibaan yudaani alxaakima xaakimka u dheefi tashiili xagga maarata maaragtay saxiixa ou sahlo laakiin taas xoogaa sheikha waxaa la yidhi ibnu xibaan amkanu fi lxadiidi min alxaakim xaakim xoogaa maanta ma arkaysa wow dhaamaaha sidoo kale ibnu kahiir wuxuu dhahay ibnu khuseyme ibnu xibbaan xoogaa manhajkooda way ka soo baxeen weli ibnu khuseyme ibnu xibbaan laftiis waa uu ka soo baxaye shardigiisaa fudud oo dad xoogaa majhuululxaal iyo waxaasuu iska tawfiiqina maadaama riwaayadooda wax dhacnay ayaan la arkay marka nisbiyan markii loo eego axaadiidiisa kadradeeda oo dhowr kun saddex kun iyo meelaha ku dhowaanaysa waxa daciifa ama laga helayna waxay dhahaan waa dhowr boqol wa marka markii loo eego axaadiid badana marka saafiya ayaa maanta ma arkaysaa ka buuxa halkaa markaa taa uga baxno waxaan gelaynaa baab la yidhaahdo almustakhrajaat cala saxiixayn almustakhrajaat cala saxiixayn axaadiidka saxiixaynka ah kutubta saxiixaynka ma garata ayaa culummo bay la baxeen xadiidtaasay sanadkooda ku warinayo istikraajku waxaa weeye maalan bukhaari oo kale waa kitaab dhan oo alifan bukhaari asaga niddiisu ku wariyey ninaa imaanayo wuxuu rabaa axaadiidiis laga bilaabo min inama alacmaalu binniyaat ilaa xadiidka ugu dambeeya kelimataani khafiifataani cala lisaan ayuu leeyahay anigana waa warinaa laakiin bukhaari usii mari maayo mashaa'ikh kalaan usii mara aniga sanadkaygan ku warina waxaa laga yaabaa bukhaari ma ka warinaya ma kana soo dhacayo wuxuu ka soo dhacaa sheekhiisa maala bukhaari qutaybuu ka warinaa maaligow haddana ka sii warinaa can naafica bni cumar waxaa dhici karta marka inuu qutaybo uga soo dhaco sanadkiisu ama maalik uga soo dhaco ama naafic markuu ugu bato ibnu cumar saxaabigu inuu usoo dhaco hadduu saxaabi kale ka soo dhaco mustakhraj maan inama alacmaalu binniyaat hadda soo maaha bukhaari waxaa ku wariyaan xumaydi can sufyaan bni cuyayna sanadka ugu horeey can yaxya bni saciid alansaariy can maxamed ibraahim ateymi can calqama can cumar ninkaa kale maalan wuxuu ka warinayaa inta wuxuu ka soo dhacayaaba sufyaan bnu cuyayn uu ka soo dhacaya ama yaxya bnu saciid alansaari uu ka soo dhacaya bukhaari ma soo maraya ama shiiqiisa xumaydi uu ka soo dhacaya sidiisu sanadkiisu marka xadiidku warina kaasaa mustakhradaad la yidhaahdo marka axaadiidta dhammaan ku dhammaystiraya marar waxaa dhici karta xadiidkii dariiq kaleba inay u waayaano oo shiikha laftiisaba ay ka wariyaan ama iska dhaafaan bukhaari ama muslim markaas inay sii maraan marka mustakrajaadaa la yidhahda fawaa'iday leedaho waa noo imaan doontaa fawaa'idda waxaa ka mida ah xoogaa asaaniidda xoogaa xadiidku ay xoojinaysa haddii nin mudallisa ku jiray oo cancano ah haddii tasriix la helo xadaanaa la helo way xoojinayso soo maha culuwul isnaaday faa'iideynaysaa haddii maalan nin bukhaari mashaa'ikh badan wada isxaaq la yidhaha wax ka wariya ma isxaaq binu ibraahiim ibn raahuya miya isxaaq alkowsaj miya waxaa dhici karta inuu caddeeyo isagu markaas mustakhrajka waxaa lagu ogaanaa dariiqaas caddayntiisa waxaa lagu hadduu maalan oo xadiidkii irsaal looga cabsanayay kaas kale marka inuu caddeeyaa dhici karta adiga waxyaalo fara badan oo meesha ka maqan waa un kitaab kitaabkii raacsanoo asaaniid kale leh marka fawaa'id badanuu keenayo ziyaadaad oo saxiixa inuu keenaa dhici karto xadiidkii ee bukhaarina muslim markuu xidhana inay wax ka maqan yihiin ee ninkaa dariiqa markuu bixinaya ilaa mashaa'ikhsoo ka maray xadiidkii inuu tartimaad iyo ziyaadaad ama wax fasiraya xadiidkii inuu ku daro ayaa dhici karta marka musakhrad wax kale maahan saxiix muslima u imaanay asaaniiddiisaa ku warinaysa adigoo maaragtay raba inaad culuwi aada samayso maalan waxaa dhici karta nin hadduu yidhaahdo maalan dambaba oo sida maalan abu nacaym alasbahaaniy hadduu yidhaahdo bukhaariyaan xadiid ka warina bukhaarina xadiidkaas oo cabdirasaaq sancaani uu ka wariyey oo cabdirasaaq sancaani uu ka wariyey hadduu dhinaca bukhaari u maro waxaa dhici karta inay dariiqadu ay ku dheeraato soo maa dariiqadu inay ku dheeraato marka laakiin muxuu sii maraa dabaraaniyuu sii maraa nin la yidhaahdo oo wuxuu sii maraa kaloo la yidhaahdo maaragtay isxaaq bn ibraahim addabari ayuu sii maraa markaas cabdirasaaq asancaani ilaa sanadkiisa marka wixii maanta ma arkaysaa usoo ay usoo fududaynaysaa marka nacam wuxuu yidhi marka waاstakhrajuu calى الصaxiixi cawaanatin wa naxwihi wajtanibi caswuka alfaada almutuuni lahumaa id khaalafat lafdan wa macnan rubamaa wamaa yaziidu faxkuman bisixatih fahuwa maca alculuwi min faa'idatih waاlaslu yacni اbayhaqiyu bayhaqi waman cazaa walayta id zaada alxumaydiyu mayaza id zaada alxumaydi mayaza wastakhrajuu waxay la baxeen calaa saxiixi xadiidkii kutubtii saxiixaada muslim iyo bukhaari ayay axaadiidtoodii ayay asaaniiddooda ku wariyeen oo jeebkooda ayagoo uga soo dhacaya bukhaari shaykhiisa haddii maalan ou qacnabi uu ka wariyo uga soo dhacay oon bukhaari aan sii marin ama sheekha shaykhiisaoo maalig ou ka soo dhacay ama sheekhii saddexaadoo naafica ugu dambayn waa inuusan waa inuu t ugu dambayn saxaabigu inuu ka soo dhaco hadduu saxaabi kale ka yimaado xadiidkaas ma aha mustaqbal naam wajtanib waxaad ka fogaataa marka caswaka inaad u tiiriso alfaad almutuuni alfaadda mutuunta oo musakhrajaadka ku taala lahumaa labadooda maxaa dhacay id khaalafad lafdan lafdigoodu waa khilaafsan yahay wa macnana rubamaa macnahana maanta ma arkaysaa waa isu khilaafi kartaa waa maxay waxa weeye nimankan mustakhrajaadka leh markay xadiidka warinayaan alfaaddii muslim iyo bukhaari ma iltizaamsanayaan ilaa alfaadda rawaad oo iskhilaafta ila xadiidka riwaaya bilmacnaa lagu wariya ama qofkii xadiidka mar waa gaabinayaa mar asagoo dheerow xadiidkii warinaya sucilna soo celinaya soo maa xadiidkii isagoo dheeroo mar warinaya mar isagoo gaaban marka musakhrajaadkan markay xadiidka warinayaan waxaa dhici karta xadiidkiina balacmaal oo kale xataa bukhaari alfaad badanoo mashaaikhda markuu warinaya kala duwanoo ku keenaya ninka oo musakhrajka iskana lafdi xoogaa ka duwanoo wax iskhilaafsan inuu ku wariyaa dhici karta macno iskumad yihiin laakiin lafdi xagga ay kala duwan yihiin mararna macnuhu inuu iskhilaafaa dhici karto waa yar tahala ma garato saa darteed xadiidkii abu cawaana oo maaragtay muslim uu ku takhriijiyo markaad la soo baxdo hadhihin muslim baa wariyey allaahuma inaad asalka ula jeeddo ma ahan ama abuunacayb alasbahaani ama ismaaciili hadduu bukhaari musakhrad uu ku bixiyo hadhihin xadiidkii bukhaari baa wariyey soo maa sababtoo lafdigii waa kala duwanya ilaa adiga aada ka jeeggaraydo oo ka hubsatid marka alfaada way kala duwan tahay sababtoo ah bukhaarina mashaa'ikhdiisa uu ka wariyey sanadkiisa kuwaana mashaa'ikhdooda xadiidka isla xadiiska laakiin alfaada marna iska dhici karta marmarna macaanidiiba khilaaf inuu ku yimaado ma garan laakiin aan tacaarud faa'iideyno ama ziyaadaad ay wadato ama nusqaan ay wadato taasaa dhici karta saa darteed intaa kitaabkii musakhrajka ahaa ka soo qaato xadiid abucawaana iyo ismaaciil iyo hadhihin bukhaari baa weeye ilaa inaad ula jeedo asalkiisa maaha ilaa aad ka jeegarayso ubadha aada ogaatid lafdigu iyo lafdigu iyo macnuhu macnihii maanta ma arkaysa inuu yahay shuraaxi hadha waa fiirsanaysa mar kitaab kale akrinaa iska dhaaf hadhowaa idintaala intii sharaxa akrisana wastakhrajuu way la baxeen calaa saxiixi ayay kutub ay kula baxeen axaadiidtoodii si musakhrajaad ayay sameeyeen ka abi cawaanata asagu ku sameeyey iyo wanaxwi iyo abu nacaym alasbahaan labadaba waa ku sameeyey abu bakr ismaaciili bukhaariga ku sameeyey maadaama marka musakhrajaadku axaadiidtooda ay sanadkooda ku warinayaan alfaadu waa iskhilaafi kartaa macnuhuna marmarooba iskhilaafi karaa saa darteed xadiid musakhrajka oo wariyey ha u nisbeyno hadii muslim iyo bukhaari baa wariyey wastakhrajuu calaa saxiixi kaabi cawaani wanaxwixi lamida sida abuu nucaym iyo maaragtay iyo ismaaciili oo kale wejtanibi markaa waxaa ka fogaataa marka hore wejtanibii aan dhahayn laakiin hadda maadaama amar ay tahay wejtanib aan dhahayn mabniy al maaragtay waa jazm mabniyan ala maaragtay cala sukuun aan dhahayn wejtanib waxaad ka fogaataa cazwaka inaad u nisbayso alfaada alxad mutuuni matniga matniga waxaa la yidhaha sanadka markaad soo wadid maalan xadiidkan malcaalbniya saa usoo wadid sanadka can calqama can cumar qaala samictu rasul s yaquul inama alacmaalu binniyaat taasaa matniga la yidhaahda marka waxaad ka digtoonada caswaka alfaadalmutuuni matniga lafdigiisa inaa u nisbayto lahumaa ay lilbukhaari wa u nisbayna id khaalafat lafdan lafdiga waaba khilaafaysa badana sida qaalibka wamacnan rubamaa macnaa inay khilaaftaa dhici karta hadhow marka xadiidkii uusa lahayna aad dusha ku saare taasna marka hadhow waxay noqonay jariimo okay wamaa yaziidu faxkuman bisixatih fahuwa min alculuwi min faa'iidatih haddaba maxaa laga faa'iidaystaa haddaba annaga sheegayne musakhrajaadka maxaa laga faa'iidaystaa waxaa laga faa'iidaystaa saxiixiyaan noo kordhaaya ziyaadatu saxiix horta ugu wamaa yasiidu wuxuu ziyaadiyo xadiidka uu ku daro alfaada oo sanad saxiixa uu ku wariyo alfaad ziyaada oo ku daro kuwii saxiix ka ziyaadsa faxkuman xukmiyo bisixati inay saxta xukmi sababta sanad saxiixuu ku yihi fa huwa asagu maca alculuwi culuwiga maciisa min faa'idati faa'iidadiisu ka mid yahay macnaa istikhraajka laba faa'iidow sheegay culuwu lisnaad inaad ku heshid xadiidkiina malacmaalu haddaad dhinaca bukhaari ka heysid waxaa dhici karta ama iyo xadiid ama xadiidka cabdirasaaq oo kale haddaad dhinaca bukhaari aada ka wariso sanadka inuu kugu dheeraado laakiin dhinaca abu nacayb alasbahaani haddaa ka warisid oo can maaragtay can itabaraani ninkii kaleo adabari aad dariiqaas ka warisid can cabdirasaaq meel dhowab uga dhacaysa sanadka kugu soo gaaba taas waa faa'iido culuwi sano adiga labtaada ku anfacaysaa soo maan hadda had ijaazo oo dariiqaasii mara haysan waxbaa kaa dhacay nacam oo marka dambe dad cumri dheeroo iska weli ra hadda ninkaas dabari la yidhahdo waa ardadii asagoo yar oo cabdirasaaq sancaani la kulmay markaasuu hadda cabdirasaaq wuxuu dhintay taqriiban eh, labadii boqol iyo saddex tobankii hijiriyada meelahaasuu dhintay ninkan dabarigaana isaguna taqriiban wuxuu dhintay eh, laba boqol iyo siddeetan iyo wax la jirooda yacnii wax toddobaatan sano dabaraanna isaguna boqol sano ku dhawaado dhintay soo ma marka waa boqol boqol sano waay waa sanad aad iyo aad maaragtay caali u ah marka taas waa faa'iidasa culumiga maxaa kaloo faa'iidaha xadiidkan maadaama sanad saxiixa uu ku yimid waxaa dhici karta xadiidkiinu wax ku daro ilaa xadiida markay ruwaaddu warinaayaan xadiidku waxaa dhici karta intaasoo nash inuu ka kooban yahay shiikhu markuu xadiid ka mar waa nashida xadiidkao dhan oo warinaya mar xoogaa oo kusoo gaabsanaya waxaa dhici karta ninkan mustakhrijka xadiidkii oo dhan oo buuxo jumal badan oo ka dheer riwaadkii saxeynka ka dheer inuu keeno isana saxiixna waa ku yimid waa saxiixi marka waa faa'iido faa'idooda kalena waxaa ka mid ah sida ay maanta ma arkaysa ay culummadu ay sheegeen oo maaragtay eh, maaratay mustakhrajaadka waxaa ka mida saan sheegna nin maxamed uu leeyahay maalan bukhaari ama isxaaq kii musakhrajkaa ninkii magaciisuu sheegay isxaaq bn ibraahim ama maxamed kadaa uu sheegaya waa faa soo maaha eh, maalan eh, tadliisaa xoogaa ku jira nin cancano ah kan waa tasriixay marka xadaanaa uu yidhi waa faa'iido kale mucallaqii oo kale xadiis bukhaari uu mucallaq ku geliyey ayaa masakhrajka oo wasliyey sanadkii uu israaciyey ilaa qofkii loo tiirinayo iyadana marka waa faa'iido marka faa'id badanoo le ilaa lix faa'iido u leeyahy labadaa faa'ido isaga uu ka sheega marka wamaa yaziidu waxay ziyaadiyaan musakhrajaadka oo nas ah oo xadiid ah faxkuman xukm sixati maadaama sana six loo wariyey fahuwa isagu maca alculuwi lala qabo min faa'iidati u ka mid yahay yacni culuwi iyo ziyaadatu saxiix iyo kuwii kaloo hadda aan sheegay walasla yacni lbayhaqi waman cazaa walayta id zaada alxumaydiyu man yazaa u yiri yacni lbayhaqiyu u jeeda iyo waman cazaa ciddii saxiinka u nisbaysa intay sanadkooda ku wariyaan bushyaa meeshiin waxaa la yidhi waxaan arkaynaa baqawi iyo bayhaqiga xadiida intii sanadka wadan ay ah ku xilay akhraja ama akhraja ama akhrajahu muslim lafdigana bayhaqiga isagaa sanadkiisa ku wariyey ama eh, baqawi kitaabkiisa maaragtay eh, sharxu sunna isagaa ku wariyey sanadkiisa maxay u leeyihiin bukhaariiyo muslim aa wariyey waxaa leeyahay asalka xadiidka u jeeda macnaa xadiidka duuduub ahaan macnahaas guud muslim bukhaari wadiya kama wadaan lafdiga kama wadaan laa mushaacata fi اlistilaax marka markii hore maadaama uu ku yidhi ha u nisbaynin alfaadda magarad kitaabku ay sabayaalla beyd beyd kalou daba yaalo alfaadda musakhrajaadka ha u nisbayno ku yidhi saaxiinka ilaa lafdiga ah ka jeegarayso waayo bushi kalaa waayo baqawi iyo dad badan xadiidday sanadkooda ku waariyaan haddana waxayna leeyihin iyo bayhaqi akhrajahu albukhaari wa muslim intee u raacna wuxuu leeyahay asalka u macnaha xadiidka asalkiisa u jeedaana uma jeedaan walasla asalkou yacni u jeeda wayacni albayhaqiyu iyo waman cazaa kuwii saxiinka u nasbiyey waxay u jeedaan oo xadiid intay wariyaan sanadkoo saxiinka bukhaari baa wariyey muslim ama bukhaari ama muslim yidhi al asl u jeedaan waa mafcuul muqadam taa intaasu kaba walayta isdaada alxumaydiyu mayazaana xumaydigan wax kitaaba xaala yihahda wuxuu leeyahay aljamcu bayna saxiixayn isaga mustakrij ma aha axaadiidtii saxixeenka ahaa oo muslim iyo bukhaari ayuu soo arooriyey intuu taraajim u yeelow meel ku wada arooriyey istikraaj ma samayno sanad kuma wado laakiin axaadiidtii muslim bukhaari kuma geysanine axaadiidtii musakhrajaadka ama barqaani ninka la yidhaahdo ama abu cawaana ismaaciili maaragtay abu nucaym alasbahaani ziyaadaadkii ay ku dareen oo u dhahayo ziyaadaadkaasi faxkuman bisixata u dhahayo ayuu raaciyey laakiin ciraaq wuxuu leeyahay ma kala soocino inta bukhaari muslim ay wariyeen iyo inta ziyaadaadkaa ma kala soocin markaasuu le waxaa fiicnaale inuu kala sooco taas xaafidka lagu ictiraado waxaa la yidhi ciraaqi dad horew taqliidsaday oo yidhi ma kala soocin laakiin hadduu u fiirsan laha wuxuu ogaan laha wou kala soocin intou xadiidka soo wada ku leeyahay intaana bukhaari ay wariyeen intaan dambana waxaa iskale maaragtay ismaaciili ama kuwa istikraajaadka laakiin waa sida qaalibkaa sida saxaaba uu yidhi meelo oo waxaa jira uusan kala sooci idan marka waxay u baahan tahay in si fiican loogu fiirsado qaalibka waa kala soocay laakiin meelo uula kala soocin ayaa jirta marka jamcu bayna saxiixeynka matala waxaa weeye axaadiidtii bukhaari ee muslim hal kitaab isugu arooriyey wixii eh, muttafaq caleyh hadda miduu ka soo qaadiyo wixii kalena maarata hal kitaab camal ou ka dhiga mid walba meel isku saandhayna meeshii munaasib ku tahay ayuu maanta ma arkaysa kala gelina sida waa aragteen xaafidnax buluuqu baabka keliya muslim oo qaadana bukhaari oo qaadana kutubaa kale oo qaadana wixii baab ku soo aror ku wada shaandhayno marka isagu labada saxiisa isugu shaandheeyo amaa maalan jaamicu lusuul oo kale kutubaha lixda isaguna saa isu wada shaandheeyo hal baab uun saa ugu soo aruurinayo marka marka wuxuu leeyay wuxuu ku daray alfaaddii bukhaari iyo muslim alfaadihii mustakhrajaadka oo inay ka soocaana ahayd mana uusan ka soocin taas waaye marka midda uu xoogaa ou maarata walaslabo yacni lbayhaqiy u jeedaa iyo waman cazaa qofkii u nisbeeya xadiid ay sanadkooda ay ku warayen bukhaari muslim u nisbeeya walayta salayta yacni alla moo waayo walayta allamow id waqti zaada alxumaydiyu uu ku daray axaadiis saxeynka wixii musakharjaadka uu ku daray mayaza muxuu kala sooci waayey laakiin culimmadu waxay dhahen xaafid ibnu xajar iyo surakaawi waa uu kala soocee ciraaqa asaga dad ka horreey arrintan ku saaray maraatibu saxiixi saxiixa maraatibteedii wa arfacu saxiixi marwiyuhumaa uma albukhaariyu fa muslimu famaa shardahumaa xawaa fashardu ljucfi famuslimu fashardu gayri yakfii wacindahu tasxiixu laysa yumkinu fii casrinaa waqaala yaxyaa mumkinu halkan wuxuu ku qadaray maraatibu saxiix iyu kaaga waday baab saxiixa se u kala rutbo badan yahay xadiidka isagoo saxiixa waa kala rutbo badan yahay ladaalika waa ku yidhi qaar waxaan dhihi karnaa culimmada qaar asaaniidda sanadkaasaa ugu saxsan silsila dahab maalik can naafic can cumar iyo qaarkii kaloo yidhi maaragtay asaaniidda kale la yimidoo kale soo maaha taa maxay kutusina marka xadiidku asagoo saxiixa haddana wuu kala maraatib sarreeya soo maaha oo maraatib waxay u qaybiyaan martabada asaxu saxiixo waa maraatibta la yidhi asaxu alisaaniid duunaha martaba saxiixa burayd ibnu eh, abi burd eh, burayd bn cabdillah bn abi burda an abi muuse eh, an jaddi an abi can jaddihi can abu muusa alashcariy iyou ka warinaya burayd bn cabdillah bn abi burda isaga waxuu ka warinaya cabdillahi waa aabis laakiin awogiis abi burdow ka warinaya abi burdana wuxuu ka warinaa can abi muusa alashcariy waxaa kaloo lamid idhaheen xamaad bnu salama can haabit الbunani can anas waa martabada saxiixa laakiin asax alasaanid wax yar ka hooseeya waxaa ku xigay dhahaan martabada suhayl bn abi saalix can abi can abi hurayra maaragtay ma garta calaa bnu yacquub can abiihi saas oo kale haddana camr bnu shacayb can abiihi can jaddi maxamed bnu isxaaq wixii uu tasriix ku wariyay asaaniiddiisa saasay u kala xadiidka u kala xoog badan hadda waxaasoo dhan ba xadiidka mutawaatirkaha ka xoog badan isagu taasaga kooda xoog badan wa arfacu saxiixi saxiix waxaa ugu kor ah oo ugu maarata saxiixsan maryuhu marwiyuhumaa muslim iyo bukhaari xadiidka ay wariya uma albukhaari ay uma marwiyulbukhaari bukhaari wixii uu wariya ayaa ugu sarreeya fa muslimuun muslim wixii uu wariyey keligiis famaa shardahumaa xawaa faladii xawaa shardahumaa shardigooda kii kooba ayaa ku xigay fa sharda aljucfiyi famaa xawaa sharda aljucfiyi jucfi shardigiis waxa koobay fa muslimun famaa sharda sharda muslimin wixii koobay fa shardi ay famaa xawaa sharda hayrin shard oo kayrkooda wixii koobay yakfi kaasaa ku filan oo shardi kayrihi maaha macnaha waa toddoba derajo muttafaqun calayh marwiyu lbukhaari marwiyu muslim maa sax calaa shardi bukhaari maa sharda alaa calaa shardi muslim soo maa haye iyo bas waa lix waa muttafaqun calayh bukhaari muslim shardiga bukhaariga maya shardigooda labadooda haa shardiga bukhaari shardiga muslim iyo shardu kayri waa toddoba waayo toddobaa maraatibay kala leeyihin shardiga bukhaari iyo muslim see lagu ogaanaya ilaa iyagu shardigaasaan leenaha ma dhihin waxaa lagu ogaanaa la yidhaahdaa horta waa ruwaadooda in laga wariyo raggaan laga wadna ruwaadooda ay yihiin haddana say uga wariyeen waa inay yihiin maalan waxaa dhici karta dadka ay qaar ay ku qaldeen sida xaakim oo kaleba inay ka dhacda dhici karto ragow ka warinaa bukhaari laakiin raggaas hadday rag mucayana ay ka wariyaan oy daciif ku yihin kama warinayo rag kale uga warinaya sidoo kale muslim oo kale ama labadoodaba hadhow qofaa intuu yimaado ayay wax isku jacburayna miaalay ka soo qaataan qof kolley axaadiida dee hadhow marka axaadiidta la akriyo oo taraajumta rijaasha la barto oo qofka oo dhex galo iyo waxaan si fiican u fahmi kara hadda uun fikrad uun kasii qaato laakiin waxaan aad waxa u fahmi kara kuwii kutub saxiixa daraaseeye oo asaaniidda iyo wax ka arka oo maaragtay iyo kutubta kaleba oo taraajimta ragga barta iyo cadaaladooda iyo maraatibta ay leeyihiin laakiin mihaala idinka siinaayo hadhow laakiin waa ku anfacayaan yacni wax haddaad maqashid mujarad keliya hadhow haddaad arrinka ku anfacaya beri baa waxaa dhacday shaacali sufyan tajwiid ka akhrisan jirta allah yarxamu marka tajwiidka bisaan ka akhrisay qiraa'aadkama anaan akhrisan laakiin qiraa'aadka waa maqlay naafic iyo qaaluun iyo wixii ama dad ku akhrinayo markadaba kuliyal qur-aan aan tagnay oon galnay intii keliya oan maqlnay waana anfacay macnaa nin mubtadi a waa ka fiican tahay fanniga maanta waxaad ka maqlay waxaasila maanta waxba kama aada fahmay hadhow haddaad u dhuuxdid meel lagu akrina haddaad tagta mise kitaabka da marka lagu soo celinaayo waxawaay horjeedka waa ka baxe oo waxbaad la socotaa waxna marka way kuu ziyaada marka lagama cararo fanniga maanta kuu bixi kara berro kuu bixi kara saa dambe cikrima waa mowla ibnu cabbaas waa taabici bukhaari waa ka wariya laakiin muslim kama wariyo oo war badanaa ku jira laakiin bukhaari warkiisaa saxo wax hadda ceeba kuma jiro nin sabaaka la yidhaha ibnu xarbiyaa jira ninkaas muslim waa ka wariyaa simaagaas laakiin bukhaari kama wariyo haddou marka qof simaag can cekma can cabaas axaadiisaha soo orortana waa jirta hadduu qof uu yidhaahdo simaag can cikrima can ibni cabaas waxduu u yidhahdo waa shardu lbukhaari ama waa shardu muslim waa beentaa la maxay beentaa ku noqotay samaag can cikrima muslimna ma wariyo ilaa cikrimuusa ka wariyo bukhaarina samaaguusa wax ka warin marka laa sharda mutafaq calayh walaa sharda muslim walaa sharda albukhaari sidoo kale waxaa dhici karta husheym ninka la yidhahdo diliiska badan saxiinku way ka wariyaan laakiin isagoo zuhri wax ka warinaayo lagama wariyo sababtoo a zuhri axaadiidu ka maqlay dhowr iyo labaatan xadii ah asagoo waraaqo ugu qoran yihiinoo meel maray aa saaxiibkiisa kusoo baxeen itus axaadiisa zuhri kasoo soo qor dabaylaa ka bitisaba axaadiidkii intaa u rartay hadhow si fiican uma xafidin xoogaa maskaxdiisa ka sheegoo maaqay marka waa ka dhuntay hadhow marka haddaad tiraahda husheym can zuhri waa daciif oo ku yahay laakiin husheym duruq kale waa uga wariya muslim iyo bukhaari midna ma ka wariya waxaa kaloo ka mida ah hamaam binu yaxya alcuudi ninka la yidhaahdo can ibnu jurayj waa daciif ibnu jurayj hadhow intaad waa iqoy gooni waa uga wariyaan hamaam binu yaxya alcuudi oo duruq kale waa looga wariya zuhrina waa ka wariyaa ibnu jurayjna waa laga wariyaa laakiin hamaam ibnu jurayj ka warinayo saxiinkuma yahlo ma marka hadhow waa inaad daruqaas qofka uu kala yaqaano waa cilmigan cilmi aada u sharaf la waayo wuxuu u baahan yahay qofku inuu isilaaxaysana oo barto mumaarasana waa u baahan yahay oo qofka xataa maka sii dhergaayo iyo albaani waxaa arkay marar dhahay intaasoo sanaan ku dhex jiray maktabaad iyo cilmigan baxda siix haddana waxaan maalin kastaba jahleegan arkaa usii baahana cilmi aada u sharaf la waayo maarata aada u maca hadduu kuu baxana waxa adiga dhanba waaba riyaaqaysa adma lagama haro marka cilmiga insha allah marka saasoo ka wada wa arfacu saxiixi saxiix waxaa ugu rafcisan marwiyuhumaa wixii muslim bukhaari wariyeen oo muttafaqun calayhi baa la yidhaahdaa axaadiidtaas adiga laba kunay ku dhodhowdahay waxaa jamciyey sheikha la yidhaahdo maxamed fu'aad cabdulbaaqi ayaa alu'lu walmarjaan ku jamciyey taqriiban marka waxay gaartay axaadiidtaasi markii uu maaragtay oo axaadiidtaas kulmiyey waxay gaartay taqriiban kun iyo sagaal boqol iyo lixay gaartay marka kitaabkaas magacaasna ku haboon yahay in la daraaseeyana waa fiicanta waxaa weeye waa axaadiida lubiga sidaasoo kale waxaa sameeya oo axaadiida axkaamta maaragtay cumda axaadiidkii saxeenka isku waafaqeen ayuu badanaa soo arooriyaa waa laga yaaba markuu xadiid ka keeno hadhow riwaayadii muslim ou leeyahay ama bukhaari iyo ama inuu ziyaadaad u keeno laakiin asalka waxay axaadiida axkaamka oo muttafaqun caleyh laakiin asagoo istiicaab kuma ou samayn laakiin eh, maxamed faad cabdulbaaqi wuxuu isku dayay marka inuu istiicaabo kitaabkaas alulu walmarjaan uma albukhaariy bukhaari wuxuu la kale noqday oo muslim oo ku waafaqin fa muslim muslim wuxuu kaliga la noqday famaa shardahumaa xawaa wixii shardigooda kooba haye fashard aljucfi famaa xawaa sharda aljucfi ayaa u qadaray fa muslimun famaa xawaa sharda muslimin muslim shardigiis wixii koobay fa shardu ay famaa xawaa sharda hayrin wixii koobay yakfi asagaa ku filan wa cindahu tasiixu si laysa yumkinu fii casrinaa wa yaxyaa mumkinu arrintaana waa arrin aan soo sheegnay oo ibnu salaax asaga fikrad ou qabo ma garat ma garat ibnu salaax fikrad ou qabo waayo oo waa maxa wuxuu leeyahay wakhtigan wax lama saxiixi karo wixii hore unbaan ag fadhiisanaynaaoo ijtihaadkii iyo waa dhammaada u leeyahay laakiin imaamu nawowi waa ku khilaafa wuxuu dhahay qofkii ahliyad leh magarad oo awood u leh waa u bannaanta sidaasoo kale ibnu kahiir iyo culimmadii ka dambeeyey iyo ciraaqi iyo saana ku waafaqeeno taxiixi inuusan dhammaano qofkii ahliyatu nadar leh inuu wax taxiixi karo wa cindahu damiirkii u noqonaya sida aan soo sheegnay ibnu salaax wa cinda cinda ibni salaax ataصxiixu in xadiidkii la saxiix layso yumkinu suuragal maan fii casrina casarkeen waqtiga wa qaala yaxyaa wuxuu yidhi mumkinu waa mumkin waayo jaa liman tamakana saasuu ku yidhi kitaabkiisa taqriibka qofkii makansada waqawiyad macrifatuhu waana siday ku socdeen ibnu jamaaco iyo raggii alciz ibnu cabdisalaam iyo maaragtay eh, alxaafid maaragtay almundiri iyo raggii isaga la waqti wixii ka dambeeyey oo dhan ibnu salaax saasay ku socdeen inay mumkin tahay eh, ciraaqina wuxuu yihi wahuwa aladii calayhi camalu ahli اlxadiid min almutaahiriin saasay ku dhaqmaan ilaa yowmina haada maanta halkaasaa ku jimcatay waa xooga adag wallahu aclam sal allahu calaa muxamedin waa weli sheenta waxaa nooga dhiman laakiin xooga hala soo fahmo saan kugu daraa intaba ku yojina inta